تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma watqan ya kariimu ya latiif allahuma salli wasalim wbaarik waancim cala sayidina waxabiibina waqurati acyunina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii afaraad ee kitaabkeeni safiinatu najaat waxaan ka bilaabaynaa maanta insha allah faslun taxrumu asalaatu alatii lahaa sababun mutaqadimun shiikhu raximah allahu tacaala xaggan wuxuu kaga hadli doonaa xiliye salaada in la tukada aan la ogolayn ilaa salaado si gaara ah loo tilmaami doono mooyaane oo calaamado leh shiikhu wuxuu raximah ullah taxrumu xaaraan bay noqonaysaa alsalaatu salaadii tukashadeediiba xaaraan noqonaysaa allatii salaadaasoo laysa lahaa aan lahayn sababun sabab aan lahayn mutaqadimun horaysay iyo walaa muqaarinun iyo sabab la socotay aan lahayn la siman fii khamsati awqaatin shan waqti bay xaaraan noqonaysaa in la tukado salaad aan laba arrimood midkood ahayn lama tukan karo xilliyadan soo socda kow salaad sababteedu ay horaysay iyo salaad tukashadeeda iyo sababta ay wada socdaan maxaa ku baxay markaa salaadii sababtii salaada keentay ay dambayso lama tukan karaa iyada marka salaada saddex baa loo qaybinayaa labana waa la isugu keeni karaa kow salaad sababtii salaadan keentay ay horaysay tusaale ninkii salaadii duhurkii ahayd baa ka soo tagtay casarkii buu marayaa casarkaa buu xasuusta salaada duhur inay ka maqan tahay muxuu tukanayaa duhur buu tukanaya soomaan duhurka uu tukanaya casarka xilligan casarka goormuu soo waajibe duhur buu soo waajibay soomaan qoraxda markay sujuud soo waajibay marka waxaa leenahay salaadaas kaa tagtay sababkeedii waa horeeyaa ah, wakhtigeeda wakhti horuu soo waajibay marka salaada duhur inuu tukado sababkeedii mila socdaa maya horey buu ahaa sababkii salaada waajibiyey ama sababkii salaada keenay koow taa waxaa la dhahaa salaad sababkeedu uu yahay mutaqadim sababtii baa hormartay yani salaadan sababta loo tukanaya baa horaysa labo salaad sababteedu ay dambayso yacni salaada markii la tukado baa sababta loo tukaday la gelaya tusaale ahaan labada sunne ee la tukado markii ixraamka la xiranayo xajka la xiranayo ama cumro la xiranayo dadku markay dharka cadcad xidhaan markay soo qubaystaan dharka cadcad xidhaan waxay tukadaan sunnatul ixraam sunnada laba ragcadood oo ka horeysa xirashada cumrada ama xajka marka laba ragcadood yaa sababay maxaa loo tukanaya laba ragcadood in xaj la xidhaa la rabaa sooma ayn ama cumro la xidho marka sababta loo tukanaya labadan ragcadood miyaa horeysa miyaa horeysa mise laba ragcadood baa horeeya labada ragcadood baa horeeya sooma ayn sababtii baa dambaysa oo keentay in labada la tukado adiga lama tukadeen adoo adoo garow iska jooga miyaa tukanaysaa sumaatulixraam maya sababta tukanaysa waxa weye inaa xirato xirashadiina meelay way dambaysaa taas waxaan leenaha sababkaas waa salaatun lahaa sababun mutaakhir waa salaad leh sababteedu ay dambayso shiikhu wuxuu ku soo daray salaad ayada iyo sababtu ay wada socdaan muqaaran ay yihiin salaaddii roobdoonta oo kaleeto salaada rasuulta maxaa sababay inay busaarada jidho abaari jidho soo maaha marka markii salaadii la tukanayo dee sababkii salaada keenay oo abaartahay suma taagna yah ha marka waxaan leenahay waa muqaaran sababtii iyo salaadii xirashadeedii waa muqaaran oo wada socda marka salaada saasaa loo qeybiyey shiikhuu ku yidhi mid sababteedu uu horeeyo sida salaadii kaa tagto oo kaleeto hore usoo waajibtay mid sababkeedu dambeeya sidii salaadii la xajka oo kaleeto mid sababkeedu la socdo shiikhu marka muxuu ku yidhi taxrumu xaaraan wey asalaatu in la tukado allatii salaadaasoo lahaa leh laysa lahaa aan lahayn dheh laysa lahaa aan lahayn sababun sabab mutaqadimun hormaray salaad sababteedu horeysay midaan ahayn walaa muqaarinun iyo salaad sababteedu la socoto waxaan ahayn in la tukadaa waa xaaraan fii khamsati awqaatin shan sala shan shan waqti shan waqti in salaad sababteedu horaysiiyo ama la socoto wixii ka soo hara aan la tukan karin buu sheegaya haye salaaddii istikhaarada ka warrama salaatul istikhaara soo garamaysaan salaatistikhaara maxaa weeye qofku markuu dan leeyahay inuu laba ragcoo tukado kadibna ducadii istikhaarada uu akhriyo ilaahay hadduu in kaana haadaa khayran lii fayasirhu lii wain kaana a fasrifu canii waqtiaxayumaa kaanat umardinin bihi ducadaas oo kalaa wey shayga hadduu khayr iilayla u yasir haddii kalena meelka khayr badan igu jihe waa duca macnahaas wadata salaadda marka istikaarada saddexdan kee noqonaysaa muqadamba muqanis waa mutaakhir salaadan aan tukanayno istikaarada ah kelmada qaybta muqaaranka la yidhahdo inta badan markii kitaabta kale aan gaarno meesha waa laga saaraya mutaakhirka waxaa lagu darayaa mutaqadimkii baa lagu darayaa waa fahamta soomaaha inta badan mutaqadimkaa lagu darayaa laakiinse markaa muqaaran dhahayno hadda tani salaadan inaan tukado nebigu muxuu yidhi qofkii istikhaara rasul alay wasalam falyarkaca ragcatayn laba ragcad ha tukado kadibna ha ducaysto ducada in la ducaysto baa maxay sababaysaa in la tukado ducadii marka meeda way dambaysaa marka maxaan leenahay labada ragcadood in la tukado maxaa u sababa ducadaas in la akriyo ducadiina meeday waa dambaysaa taasoo kale maxaa leenahay sababkeeda waan sabab nooceeya mutaakhir taasiyo tan hadda aan ka hadalnayoo ii sheeg ixraamka iyo maxaan leenahay waa mutaakhiro kuwa laga hadlaya waa kuwa kuwaa lama tukan karo fii khamsati awqaad fii khamsati awqaatin shan waqtiyood kow cinda duluuci shamsi qoraxdu marka ay soo baxayso ee qoraxdu markay soo baxayso weye xataa tartafica ilaa ay kor noqoto qadra rumxin in waran la eg yacni waa markay qoraxdu soo bixidda bilowdo ilaa inta ay waran waxa la eg ay kor usoo dhaafayso waranka la sheegay waranka bini aadamku haystaan soo garamaysaan markuu saa uu istaajiyo qoraxda haddee waranka ka sara marti baa laga hadlayaa marka waa iska shan toban daqiiqo meelahaas wey qorax markay soo baxdo muddo shan toban daqiiqo ku xigta baa laga hadlaya waa fahamta soomaa inuu qofku tukadaahi xaaraan weeye cinda tuluuci shamsi xataa tartafaca ilaahay kor noqonayso qadra rumxin in la eg in waran la eg wa cinda alistiwaa'i iyo qoraxda markay bartanka marayso fii hayri yowmi aljumucati maalinka jimcada markii laga reebo xataa tazuula ilaa qoraxdu iilato waa mooska labaad marka ay qoraxdu bartanka marayso wax salaada lama tukan karo marka laga reebo maalinka jimcada maalinka jimcada haddii qoraxdu bartan marayso haddii kaleba hee waa la tukanayaayada waa mooskii labaad wa cinda alistiwaa'i markay qoraxdu bartanka marayso fii kayri yowmi aljumucati jumcada waxaan ahayn xataa tazuula ilaa qoraxdu ay iilato oo dhinaca galbeedka aado wa cinda salaati subxi iyo salaada subax mar oo bacda dheh wa bacda salaati subxi iyo salaada subax ka gadaal xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu soo baxdo soo labama kale ahaa salaada subax markii assalaamu calaykum la yirahdo assalaamu calaykum la yidhaahdo iyo inta qoraxda soo baxayso waqti ma dhexeeyo intaana salaad aan sabab hore iyo mid la socota aan lahayn lama tukan karo wa bacda salaati subxi xataa tadluca ashamsu iyo wa bacda salaati alcasri iyo salaaddii casar gadaasheeda xataa taqruba ilaa ay dhacayso ma garanaysaa qoraxdu ka dhacayso intee haysaa marka hadda cinda duluuci ashamsi iyo cinda alistiwaa'i bacda salaati subxi iyo bacda salaati alcasri so afar ma aha bacda salaati alcasriga laba iyo cinda guruubi shams xataa taqriba mesha kuleyso ma jeedid tii shanaad waay marka waa shan xabbey noqonayaan bacda salaati subxi xataa tadluca soo kow ma aha markay qoraxda salaada subax ka gadaay ilaa qoraxda soo baxayso markay qoraxdu soo baxday ilaa ay la ekaanayso dhaafayso qadita rumxin soo laba maah cinda alistiwaai qoraxda markay bartanka marayso soo saddex maah bacda salaati alcasri casrka salaada wixii ka dambeeya soo afar maah iyo cinda alguruubi marka qoraxduba dhacaysaba shantaas wey shantaas lama tukan karo salaad sabab sabab aan lahayn sabab hore ama sabab la socota warkama ku dhacay lama tukan karo ninkii salaadiisa wax wuxuu soo kacay salaadiio laga baxay haye muxuu sameynayaa wuxuu soo kacay salaadiis waxa laga baxay laakiin qoraxda ma soo bixin haye asaguma tukandee haye wuu tukanayaa maxaa salaadiisi waa lagu leeya sababsalaadiisasaga marka lagama bixinba dayib salaadii subax sunnaheedii buu ilaaway markii salaaddii laga baxay buu xasuustay inuu sunnihii subaxa uusan tukan haye maxaan leenahay salaada sunnaha ma tukan usan tukan mayo haye salaada subax sunnaheedu wakti ma leeyahay mise ma laha wakti ma leeyahay salaada waktila soo maaha haye wakhtigeedu goormuu soo galaa salaad subax markii la addimuu soo galaa soo maa hadda marka waxaa u diidaysaan haddaa bacasanaad aan tukado sababkii salaadan subax ah, sunnihii salaada subaxaan soo hilmaamay oo aan tukanayay salaada subax markaan tukaday kadib inaan tukada maxaa ugu diidaysaan sababkeedu muqadam waaye muqadam soo maha sababkeedu salaadan subax ee sunnahan subax goormuu waaji goormuu yimaaday soo xaadiray saasoo markii ahee la aadimay soo maahan soo markaas u saxaadinin dayib haddaan hilmaamay markii salaadda aan ka baxo ma tukan karo waqti nahya wey markii salaadda aan ka baxo ilaa qorax kasoo baxay soo maaha waqti nahya laakiinse maxaan maxaa laga soo reebayaa sabab horeysay salaaddii leh markaa sabab horreysa salaaddi laku dhahayo ma aha salaada waajibay keliya wax laga hadlayo maxaa laga hadlayaa salaad walba oo sababkeedu uu horeeyo salaad walba oo sababkii loo tukan lahaa uu ka horeeyo waa la tukan karaa warkaa ma ku dhacay marka waxaan leenahay sunnihii salaada subax ka horeeya haddaa ilowdo markaa salaada subax ka tukatay kadib hee waa tukan kadhaa maxaa yeele muxuu leeyahay sababkiisa horeeya oo salaada subax ka hor soo galay hay haddaan soo gala masaajidka waxaan soo galay casarka markii laga baxay oo masaajidkii soo galay taxiyatulmasjid ma tukan karaa waqtiga salaadaha ldida maxaa ka mid ahaa bacda salaatil casri waa la diiday soomaalian haye ma tukan karaa taxiyatulmasjid sabab baa u tukan karaas waxaa sababay inaan waqtigii salaadawaqtigaa salaada lama oga in la tukado soomaalian maxaan leenahay salaada la yidhaahdo salaatu taxiya sunnatu taxiya sababkeedu muxuu yahay in masjid la soo galo baa sabab ah sababkaa marka iyo tukashada salaada kee horeeya sawabkiibaa hore maxaa leenaha markaas taxiyatulmasjid waa la tukan karaa haddii lasoo gala bacdal casr sababtu maxay tahay sababkeeda ayaa ka horeeya salaadii warka ma ku dhacay saasaa u kala guraysaa maxaa leedahay sabab salaadan iyo sababteeda yaa horeeyey warkama ku dhacay hadduu muqaaranku idin dhibo waxaa ka dhigataan yaa horeeyey yaa dambeeyey warkabaa idin dhacay soo maahan salaadan sababkeeda yaa horeeyey yaa dambeeyey baa leedahay labada midba kee kugu tagto ayaa raacinaysaa warkaa ma ku dhacay ayib faslun sakataatu salaati salaadaha meelaha la aamuso situn waa lix meelood lix meelood baa salaada la aamusaa bayna takbiirati alixraami xirashadii salaada allaahu akbarti iyo wa ducaa liftitaax iyo ducadii furfurashada labadaa dhexdooda waa aamusaysaa allaahu akbar markaad tidhaahdo subxaanaka allaahuma bixamdika watabaaraka smusu ducaa iftitax lama dhaho watacaama wajahtu wejiya allaahuma baacid beyni ka akhrido saddexdaasba allah markaad tidhaahdo iyo allahuma baacidnii asu dabaqaban buu ku yidhi aamus allaahu akbar subxaanaka allaahuma wabixamdika watabaarak sm dabadaha suu qaban waa inaa udhexaysaa xoogaa yaro aamusaana warkaa ma ku dhacay iyo wa bayna ducaai liftitaaxi ducadii furfurashada laftigeedii iyo watacawud iyo acuudu bilaahigii markaad tidhahdo subxaanaka allaahuma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka aamus kadib acuudu billaahi mesh taaraj warkaama ku dhacay wa bayna alfaatixati faatixadii iyo wa iyo hee acuudu bilaysigi bisinkii meeye faatixaduu ka mid yahay faatixada lagu xisaabinaya warkaama ku dhacay soo acuudugii iyo faatixadii dhexdoodana aamus dabadaasuu qaban acuudu billaahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim saasa wadata alxamdulilah caalamiin wa bayna aakhiri alfaatixati faatixada xagga ugu dambeeya waladaaliinta iyo aamiintana waa inaan xoogaa u kala aamustaa waladaaliin aamiin marka waa inaan aamiinka imaanka la socotaa wa bayna aamiina aamiintii iyo wa suurati suuraddii ka dambaysa akhrin lahaydna waa inaan xoogaa aamustaa warkaama ku dhacay wa bayna asuurati suuraddii aad akhrisay iyo wa rukuucina waa rukuuci lahayd soomaan iyo rukuucdiina waa inaad xoogaa u kaadisa yah wa ilaa rabbika farab alnasrax baa akrida wa ilaa rabbika farab allah kada wa ilaa rabbika farab kadibna allaahu akbar rukuucaad adoo sameynaya gacmaha hee kor u taagiya al arkaanu arkaanta allatii arkaantaasoo talzamu fiiha ay waajibka tahay adtuma'niinatu in lagu xasilaahay dhexdeeda arbacatun afar waayo afar rukni in dhexdeeda lagu raago xoogaa ayaa hee ayaa la iska rabaa afar waa alrukuucu rukuucdii rukuucdii waa in xoogaa lagu raagaa walictidaalu soo kicidii rukuucd laga soo kacay markaa istaagtid hore ha ka aadan sujuuda xoogaa istaagnow wasujuudu sujuudin xoogaa lagu raago lagu xasilo waljuluusu fadhigii beena sajidayn labada sujuuda udhexeeya in xoogaa lagu xasilo afartaa meelood dumaan inay rabaan sii orod soo orod maaha he soo jidho eh? salaad sidii tukaha sidii tukan biya cabayaa u tukan salaadaha khatar wey tumaaniino maxaa la yidhaahdaa eh? tumaaniino maxaa tahay xasiloonida la sheegay muxuu miyanaa rukuucdii isaga jiraa miyanaa eh? sujuudi isaga jiraa kuu faahfaahinay xasiloonida laska rabo intee la eg tahay sheekh wuxuu ku yidhi hiya waxaa weeye sukuunun waa xasilid bacda xarakatin dhaqdhaqaaq gadaashii markaa soo dhaqaaqday xasilid inay ku xigto baa dumaaninee la yidhaahdaa bixayu halka yastaqiru uu qofku sugnaanayo yastaqiru uu ku sugnaanayo kullu cudwin xubin walba maxallahu meeshii loogu talagalay uu ku sugnaanayo biqadri in la eg subxaana allah subxaana allah in la eg yaa in xubin kasta meeshii ugu talagashay uu joogo ayaa maxaa la dhahaa tumaaniino subxaana rabbi cadiimkii usoo rukuucda qadar la eg subxaan allah inta qofku dhihi karo waa inaan rukuucda haysaa waa meesha ugu yar warkama ku dhacay yaa markaa suusa samica allahu limaxan tiraahdo qadar hee subxaan allah subxaan allah dhexdeeda dhex laguma dhihin yaa waa miqyaas iyo waa halbeeg in aad dhihi karta subxaan allah oo kaleet waa inaad taagan tahay warkama ku dhacay yaa waa sukuunun waa xasilitaan bacda xarakatin dhaqdhaqaaq gadaashii imaanaya baxaytu halka yastaqiru uu sugnaanayo kullu cudun xubin walba maxallahu booskiisa ku sugnaanayo biqadri subxaana allah in laga dhihi karo subxaan allah faslun asbaabu sujuudi sahwi sujuudda loo yaqaan sujuudu sahwiga qofku markay wax ka khaldamaan sujuudda salaada gadaasheeda la keeno labada ragcadood ah yaa asbaabta keenta maxaa waaye maxaa sababi karo qofku markuu salaada dhammeeyo inuu laba sujuudood oo sujuudu sahwi la yidhahdo la yimaado marka ma ku dhacay sujuudsahwi marka waxaa la dhahaa waa laba sujuudadood oo lala imaanayo khalkhal ku yimi salaadii darteed marka ma ku dhacay salaada dhexdeedii khalkhal ku yimi khalkhalkan dartiis laba sujuudood in lala yimaado ayaa maxaa loo yaqaanaa sujuudus sahwi sahwi marka waxa weye hilmaam maxaa sababa marka khalkhal kastaoo salaada ku yimaada masjuud baa lala imaanayaa maya afar me afar aan sheegi doona hadda afar sababood oo aan sheegi doona hadda wixii ka baxsan haddaa sujuud sahwa la timaado salaad way kaa buraysaa sujuuddan eh, daadka laga dhigayo oo haddaad eh, ka tagto iisheeg aamiinta aad sujuudaysahay sujuud lama dhaho salaada ku burayso khatar weyn koow tarku bacdin bacdi in laga tago bacdi waa fasiri doonaa tarku bacdin bacdi in laga tago min abcaadi salaati salaada abcaadeedii ka mid ah aw bacdilbacdi ama bacdigaa qayb ka mida ah in laga tago bacdigabacdsheegi doona wax laga wado in bacdi laga tago ama kas oga tag ama kama oga tag ama bacdigaa qayb ka mida ah inaad ka tagto maxay sababu tahay sujuudu sahwi inaad la timaado warkaama ku dhacay bacdiga marka la sheegi waa taxiyaadka koowaad oo kale qof inuu ka tago ama kama hoga tago ama kas hoga tagee hadduu marba ka tago waxaa ninkaa laga rabaa sujuudu sahwin la yimaado bacdiga oo sheegi doona toddoba xabaa bacdi layidhaha salaada dhexdeeda kan koowaad marka muxuu yahay sababta koowaad oo keenaysa qofkan inuu sujuud la yimaado inuu bacdi ka tago ama bacdigaas qayb ka mida inuu ka tago labo ficlu maa shay inuu sameeyo yubtilu uu burinaya camduhu kas hadduu u samayn lahaa walaa yubdilu uusan burinanin sahwuhu hee kama inuu u sameeyo idaa facalahu hadduu sameeyo naasiyan ficlu maa shay inuu sameeyo yubdilu burinaya camduhu kasnimadiisu inuu kas u sameeyo shay ay burin lahayd yaa walaa yubdilu sahwuhu hadduu kama u sameeyana aysan ku buraynin idaa facalahu naasiyan markuu sameeyo isagoo hilmaamsan yacni shay hadduu kasoo sameyn lahaa ay kabru lahayd yaa hadduu kama u sameeyana aysan kabru lahayn hadduu shaygaas sameeya isagoo hilmaamsan waxaan leenahay salaaddii kaa buri mayso laakiinse sujuudu sahwi la imo tusaale hadalkii yarka ahaa oo kaleeto hadal yarba kasoo fikaday hadalka badan maa hadalka badan ama hilmaan u dheh ama hilmaanha u dhihin salaadu bay tegaysaa warkaa ma ku dhacay hadal yarbaa qofkii kasoo fikaday dee hadal uu yaryaa la dhihi karo waa qiyaas ka dha hadal yarbaa kasoo fikaday qofkii yah ama wax yar oo ma garanaysaa wax yar ah buu baa ku tegey oo cuntaa wixii ilkaha ku jirjiray baa sii raacay hadduu marka kas u sameeyo hadalkii yarka aha ama cuntadii wixii yarka ahaa cunayey uu kas u sameeyo maxaa dhacaya salaad way ka buraysaa laakiin hadduu kama u sameeyo hee salaadu ka buri mayso qosolkii kasoo fikaday kama maaha uu kasoo fikaday soo maa wuuna yaryaha wuuna kasoo fikaday qosolkii waxaan leenahay kama kas maaha kama aweeye salaadu kaa burmayso laakiinse maxaa maxay sababu noqonaysaa inaad la timaadid sujuudu sahwi inaad la timaadid warkaa ma ku dhacay yaa waa arrinka saddexaad waxaa weeye naqlu ruknin rukni inuu raro qawliyin qawli ah arkaanta maxaa usoo qaybinay qawliyun ficliyun qalbiyun soo maayn qwl eh, rukni qowli ah aqraanta qowliga maxay ahaayeen allaahu akbartii taxiyaadkii faatixadii somaan salligii nebiga ee aakhirka xadka ugu dambeeya sooma salaantii ha taxiyaadkii shantaas marka takbiirta iyo salaanta ka reeb inta kaloo soo hadha ah laga hadlayaa takbiirta xirashada allaahu akbarti waa qowli waa laga reebayaayada iyo salaantii salaamu calaykum lagaga baxay salaada labadaa wixii ka soo hara tiirarkii codka ahaa ee qowliga ahaa hadduu raro oo meeshoodii meelaan ahayn uu geeyo waxaa leynaa salaadu kaa jabamaysa lees maxaa lagaa rabaa sujuudu sahwi baa lagaa rabaa warkaa ma ku dhacay yaah tusaale atixiyaadkii buu istaag ku akhriyey isagoo taagan buu akhriy atixiyaatu lmubaarakaatu salawaatu tayibaat ama asagoo fadhiyo faatixa kaga tuuray maxaan leenahay salaadu kaa jabamaysa laakiinse hee sujuudi sahwi la imo warkama ku dhacay araabicu anay sababta afraad oo sujuudu sahwi keenaysa waxa weeye iiqaacu ruknin ficiliyin yah iiqaacu ruknin ficiliyin rukni ficil ah inuu sameeyo maca ixtimaali ziyaadati asagoo ka shakisan inuu ziyaado yahay muxuu sameeyey rukni ficila buu sameeyey markuu sameynayena hee asagoo ka shakisan buu sameeyey hadhowdii habaa yaqiinsada inuu sax ahaa laakiinse markuu sameynaya hee shaki tusaale ragcaddii saddexaad sujuudiya isagoo maraya maxaa la rabaa inuu kaco soomaaha afraad u kaco wuxuu ka shakiye tan heede ma afar bay ahayd mise tan sujuudida a marayo ma afar bay ahayd mise saddex bay ahayd asagoo shakigaa qaba buu soo kacay de markaa hadduu shakiga asagoo qaba maxaa la rabaa inuu saddex ku dhiso kadibna afar kac sooma ahayn lakiinse maxaa ku jira madaxiisa shaki ah inuu hee saddex u tahay tan tan hee uu afar u kacayo sooma ahayn yani muxuu isku qabtay taa hadda sujuuddeeda uu marayo ma saddex mise waa afar isku qabta laakiin asal ahaan maxay tahay saddex muxuu kacayaa afar soomaan asal ahaantu afar inuu kacayo wey laakiinse shaki baa kusoo dariya ah taan u kici doono ya tan hadda aan ka baxayo saddex miyaa mise waa afar markaasoo kale maxaa laga rabaa inuu saddex ku dhiso oo kaco laakiinse shaki baa qofkii ku jira maxaa leenaha markaa sujuuddii uu kusoo shakiyey tan hadda aan ku jiro ma saddexa mise waa afar yaa isagoo sujuuddii buu ka soo kacay isagoo shakigii ku jira markaasuu istaagay asagoo shakiya ku jira xilliga kadib haddii isaguu ka baxo yah oo uu yaqiinsado ragcaddii saddexaadina taasi u ahayd siuu ku jirana afar ahayd yah gormuu yaqiinsada markuu istaagay waxaan leenahay sujuudisahay baa lagaa rabaa markaa ma ku dhacay laakiinse hadduu yaqiinsado asagoo aan weli si fiican u istaagin haddii u kala baxdo tiuu ku jiray saddex ina ahayd tan afartii iyo casala inay tahay yaa istaagii ka hor maxaan leenahay sujuud sahwi lagaama rabo warkaa ma ku dhacay marka qofkan maxaan leenahay iiqaacu ruknin rukni buu riday marka sujuudii dee istaag baa ku xiga rugnigu ku xigay waa istaagi soomaahayn rugnigii istaag ahaa inuu istaago maca ixtimaali ziyaadati asagoo hee ka shakisan inuu ziyaado yahay so wuu ka shakisan yahay soo maahan ma saddexbaa mise hee waa afar waxaan leenahay shakigaasi mar haddaa istaagtay hadhow wix ka dambeeya haba kaa baxa hadduu rabee hee marba haddaa istaagii kusoo qosha adoo shakisan maxaan leenahay sujuud sahwi baa lagaa rabaa afartaa wixii ka soo hara sujuud looma sujuudi karo subxaan rabbi calaa baan ka tegay shiikho ma u sujuudi karaa hataa u salaada kaa tegaysa salaada kaa iska jir afartaa midkood waa inuu bacdi ka tago ficil ma garanaysaa kas hadduu u sameeyo salaada ku jabi lahay hadduu kamaa u sameeyaysan ku jabayan hadduu isagoo islaaman sameeyo haye rukni qowliya oo aan salaantii iyo takbiirtii ahayn hadduu raro isagoo shakisan hadduu ah, rukni u gudbo hadhow ha yaqiinsada hadduu rabee waa fahamti soo maahan intaas wixii ka soo hara sujuud majida weeyaan warkaama ku dhacay abcaadu salaati salaada abcaadeedu salaada waxaa loo qaybiyaa arkaan abcaad iyo hay-aad warkaama ku dhacay arkaan waxaa weeye shaygan haddaad ka tegtid ilaa wa ilaaba inaad soo celisa asagii arkaantuinteen ahayd marka kitaabka hore waxaan kusoo dhigannay tiscata cashara kana maxaan ku dhigannay sabcata cashar haddaad ka tegtid ayaga inaad keento waayo ayaga waa fahan soomaayn ayaga waa inaad keentaa kadib sujuusaha loo timaadaa rugni waa kaa macnihiis rugni haddaa maqasho waxa weeye shayga haddaa ka tagto laftigiisi lagaa rabaan lagaa cafinayn markaa la timaadana sujuudusahba aa kusii darayso hadhowdii warka ma ku dhacay bacdina muxuu yahay aan lagugu soo celinaynin si aa uga tegaysid laakiinse hadhowda aad la imaanaysid sujuudi sahwi waa bacdi baa la dhahaa hay-a maxaa la dhahaa shay haddaa ka tagto haadan ku soono celinayn sujuud sabin aan lagaa rabin warkaa ma ku dhacay hadda marka maxaan soo baranay kitaab kusoo baranay arkaan baa soo baranay arkaantu maxay tahay haddaa ka tagto rukuucdii baa ka tagtay waa inaa ilaa ilaa rukuuc keentaa shiikhow mushkila male sujuud baa isaga kabayaa ma jidho rukuucdii keen kadib sujuudi keenso warkaa ma ku dhacay bacdiga hadda aan baranayno toddobada xabaana haddaa ka tagto maxaan sameynaynaa ku soo celin mayna asaga saa uga tagnay waayo laakiinse maxaa la iska rabaa sujuudi sahwi hadda muxuu ku lahaa tarku baacadin watuu ku lahaa haddii laga tago toddobada xaba waaya marka altashahud alawal atixiyaadka koobaad marka abcaad salaam waxaan leenahay waa toddoba altashahud alawal atixiyaadka koobaad atixiyaadka koobaad ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alطayibaatu lilahi salaamun calayka ayuha الnabiy wraxmat اllahi wbarakaatuh asalaamu calayna wclى cibaadi illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allah waana muxamada cabduhu rasuul hadduu qofka ka tago ma garanaysaa lagu soo celin maya lakiinse maxaa leenahay sujuudisaha waa hadhowda hee laymow wasalaatu cala anabiyi sala allah alay wasalam nebiga in lagu saliyo fiihi atixiyaadka koowaad in la raaciyo nebiga saligiisa ashhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluh allaahuma salli calaa muxammadin inaad tiraahdo bacdi weeye haddaa ka tagto hee maxaan sameynaynaa juusahe baa lagu kabayaa wsalaatu cala alaali ahelkii nebiga in lagu saliyo fi tashahud alakhiiri kii koowaad maayaa atixiyaadka ugu dambeeya markii la marayo kan koowaad maxaa bacdi noqday atixiyaadkii tashahudkii in la akriyo nebiga salligiisa keliya atixiyaadka ugu dambeya markii la marayo haye alxadiis qudbi markii la marayo maxaa waajiba maxaa maxaa bacdiya eelkii in la raaciyo yani eelkii inta ka horeysa rugni waayo waa inaa fahamtaa soormaan soo dhigan atixiyaadka ugu dambeeya maxaa rugni ahaa fadhiga atixiyaadka in la atixiyaadsado atixiyaatu la akriyo in nebiga lagu saliyo saddexaas maxay ahaayeen rukni bay ahaayeen qofkii ka taga ilaa ayada keena uusan dhaafin maxaa marka intaa raacaya bacdi baa raacaya la dhaho allahuma salli calaa man ku dhaho wa calaa aalihi inuu dhaho waa bacdi hadduu wa calaa aalihi ka tago salaadii ka burmaysa lakiinse muxuu la imaanayaa sujuudu sahwi macnuhu waa sidaas warkama ku dhacay waaya waxaan waa inaa xifdidaan arkaan maxaa ah baana qabata haddaan ka tago see loola dhaqmaya haddaan soo sheegnay soonaan soo sheegnay maxaa la sameynayaa famaa bacdal famaa bacd salaad soo dhaqmo famaa wixii ragnigii laga tegey wixii ka dambeeyey wax kasoo qaadan waa in lagu laabtaa laba siyaadood baa loo xalinayaa baan idhahnay imaa hadduu xasuusta qofka isagoo aan kii lamidkaha aan gaarin waa inuu kusoo laabtaa hadduu kii lamidkaha gaarana kaasaa booskiisa buuxinaya intii ka dhexaysana waxba kama jiraan kitaabkan hore usoo sharaxnay waaya wlqunuutu qunuudkii salaada subax waa bacdi qof hadduu ka tago maxaa laga rabaa maxaa laga rabaa sujuud sahwi faahfaahin doonaa qunuud waxa weeye salaada subax rukuucda ugu dambaysa markii laga soo kaco in la ducaysto allahuma ahdinaa fii hadayt wacaafina fii caafayt in la akriyo ayaa qunuud la yidhaahdaa shiikhu wuxuu yidhi waa bacdi haddii laga tago sujuudisaha baa layska rabaa wa qiyaamuhu ducadaas qunuudka laa markii la akrinayo in loo istaago samica allaahu liman xamida istaagaas allaahuma ahdina la akrinayo qiyaamuhu baa laga wadaa istaageedii waa bacdi isaguna wsalaatu iyo wasalaamu cala anabiy sala alla wasalam nebiga in salligiisi iyo salaamun cala anabiyi in lala yimaado iyo wa aalihii ehelkii nebiga in lagu salliyo iyo wa asxaabtii nebiga in lagu salliyo fiihi iyo sheegaysaa qunuudka dhexdiisa marka maxaa la rabaa qunuudka dhexdiisa qunuudka in la samica allaahu liman hamki la dhaho in salaada subax keliya waahay salaada kale kuma jiraan salaada subax markii la istaago in la akriyo ducadii horta allahuma hdinaa waa bacd maxaa kaloo bacdiya in nebigu lagu saliyo wasala in la yidhaahdo maxaa kaloo bacdiya wasallama calaa in nabiga wasallama loo raacayo wasala allaahu in la yidhahdo maxaa kaloo bacdiya calaa muxamedin ku salliya sooma ahayn wa aalihi wa saxbihi warama ku dhacay intaan in la raaciyo waa masalo culus wey masalada islaamka kitaabka kuwan kuwa markaa gaarno lafagurid badan bay u baanaanaysaa waka toddobadaas waxaa layidhahdaa bacdiba abcaad baan arkaan baa soo dhiganay kuwana maxaa weeye abcaad masalada isfaxa qabo ayib faslun tabdulu salaatu salaadu way ku buraysaa biarbaca cashrata khaslatan afar iyo toban waxyaabod baa salaada burinaya kii hore maxaa kusoo dhiganay labiyo toban bilxadai in weysadu ka jabto qofkii xadadka maxaa ku jira wixii weyse waajibinayey iyo wixii qubays waajibinayey xadad alabar iyo asqarkiiyo wa biwuquuci najaasati najaasa inay ku dhacdo qofkii in lam tulqa haddaan la iska tuurin xaala markiiba markiiba haddaan la iska tuurin haddii najaasa qofka ku dhacdo yaa haddaan markiiba la iska tuurin waxaan leenahay hee biro najaasa ah xaggaa lagu saara salaadda markiiba kaa burmaysa lakin waxaa marka kale iska tuurtin haddaa isku siiraajisid salaadda hore u dhaqaajin min hayri xamlin adoaan xambaarsanayn dadaa xambaarsan tahay de waaba howl adag wa lcawrati cawradii inay feedanto in lam tustar haddaan la asturin xaal markiiba markiiba haddaan la asturin ah. cawradii qofka cawradaa soo tilmaamnay cawradii ninkii qoftii dumarka ahayd labadaa soo tilmaamnay waa in markiiba la asturo adiga saad way jabaysaa wanutqu qofki wanutqiga ku hadlidii bixarfeyni laba xaraf in lagu hadlo aw mise xarfin hal xaraf oo mufhiim wax laga fahmayo luqadda carabiga laba xaraf iyo xarf wax laga fahmaya leedahay soomaaligana waa lamid haddaa hal xaraf oo soomaaliya wax lagaga fahmayo haddaa qof ugu ishaarto salaaduna waa tegeysaa warkaama ku dhacay marka xuruuf baa leedahay ci iyo qi iyo xuruuf macna faa'iidanayo ci waxa weeye waxweelee waa caayaci ci waa fahan soomaali halka cayn ciidaasi waa ficil amaroo dhammaystiran weele wey yani waa xifdi anuu salaada ku jir dhaho kii qur-aanka xifdinayey ci haddaan ku dhaho salaaddu waa tegeysaa xaraf waaye waa mufhim xaraf wax laga fahmay soomaan xarfeynna de waa waa wixii xaraf haddii xaraf wax fahmay wax laga fahmay laba xarafna waa kasii badnaanayaanba saa ola socdo wabilmufairi camdan iyo wabilmufairi wixii wax afurinayey soonka waxyaabihii lagu afurayey asduu la yimaado ee salaadii dhexdeedii camdan si kasa ayaduna salaadii hee way ka tegaysaa wa bilakli lkaiiri naasiyan akligii faraha badnaa yaa naasiyan isagoo hilmaamsanna hee salaadu way ka jabaysaa wa halaai xarakaatin saddex xarako oo bilakli muxuu raacinayaa wa bilakli lkaiiri miyaa ayib Mm. alathru qaliil waaye halkaas wa halaati xarakaatin saddex xarako oo mutawaaliyaatin isku xiga walow sahwan kama aba ha ahaadaane sakas ahaana saddex xarako isku xiga saddex jeer buu tallaabsada laba jeer iyo hal jeer iyo salaadda ku burmaysa laakiinse salaad shaban baa tukanaysa saddex jeer isku xiga hadduu magaranaysaa magan la yimaado xarakaat qofkaasi waa dhaqdhaqaaqay kamaa baa u sameeya maxaa yeelay salaadu waa shay gaara ah oo waqti yar qaadanaya qofku ma hilmaami karo intaasoo dhan waalwahbatu alfaaxishatu boodidii foolxumaha fool xumayd booditaankii foosha xumaa xagganuu taagnaa hal mar buu huh yidhi halkaasuu ku dhacay soo hal xaraka ma aha waa hal xarako laakiinse maxaa weeye way fool xun tahay qof salaad ku jiro inuu boodo waa shaqo culus weeye maxaan leenahay salaaddii ayaduna kaa boodaysa haye wadarbati lmufridati garaacidii tandhaafka ahayd inay xarakay noqonaysa laftigeeda waa dhaqdhaqaaq wa siyaadati ruknin ficliyin rukni dheeraada inuu kusoo daro camdan si kasa si kasa muxuu sameeye rukni dheeraada rukni ficlia ah, ficil yacnii rukuucdii buu rukuuc kala ku daray wuxuu yidhi iguma filna hal xabo kas buu u sameeyey maxaan leenahay salaadii waa kaa ku aduu kamaa u sameeya ka waran ruknigii ficilka ahaa wuu hismaa wuu is ilooweyba la yimaada haddana maxaan leenahay salaaddii ma jabayso laakiinse haddaan soo dhigan waxyaaba maxay ka mid ahay waxyaabaha sujuudu saawiga keena bay ka mid ahay warkaa ma ku dhacay mhm. wataqadumu calaa imaamihi imaamkiisi inuu kala hormaro biruknayni laba rukni imaamkii isagoo ku jira istaagii faatixada ama faatixadii ku jira sujuud buu sii marayaaba muxuu ka horeeyaa rukuuc iyo soo kicid soo maah haddii imaamkiisa laga xisaabiyana saddexe wuu kasii horeynayaa ku imaamka ku jiray rukuucdii soo kiciddii sujuuddii marka ruknayn inuusan kala hormarin weeye imaamka watakhallufu bihimaa laba ruknin inuusan ka dambayn bikayri cudrin bilaa cududaar haddii cududaar uga dambeynaya masale gaara waa faahfaahin doonaa laakiinse bilaa cudrin cudaar la-aan waa inuusan imaamkiisi laba runi ka dambayn imaamkiioo magaranaysaa sujuuda usii socda waa inuusan asagu faatixadii ku jirin weli warka ma ku dhacay yah maxay aduu faatixadii taagan yahay imaamkiina sujuuda usii socda muxuu ka tegey rukuucdii iyo soo kicidii warka ma ku dhacay marka ruknayni waa inuusan hee kaga horaynin warka ma ku dhacay kaga dambeynin wey laakiin hadduu runayga kaga dambeeyo insha alla kitaabta kalaan ku arki doonaa sida loola tacaamulayo kii faatixadiisa cuslayd wala daaliintii wuu ku rafanaya ama iyaaka nacbudu soo maraya imaamkii yosiiru kuwacay maxaa la sameynaya waa arki doonaa iyada markaa waniyati qadci salaati iyo inuu niyeysto salaadda inuu jaraba salaaddii ku jira wuxuu yidhi isaga baxaya niyadaasaa buu qalbiga ku qabsadayba salaaddii kawa tegiyiba salaaddii kuma jiro markaa marba hadduu niyada gashtay salaadda inuu jebiyo uu ka baxo saasa uga baxda salaadu wa tacliiqi qadcihaa bishayin wa tacliiqi inuu ku xiro qadcihaa salaada gooynteedii bishayin shay inuu ku xiro markuu hebel yimaado salaada ka baxaya salaadiisa muxuu ku xiraa qof maba u xirminba marka horeba markuu allahu kadhahay wuxuu yidhi salaadda waxaan ku jirayaa intuu hebel ii imaanayo maba u xirminba maxaa yeelay salaad laalan ciidama rabto warkama ku dhacay way laalantahay salaadiisu tacliiq salaad baan tukanayaa markaama ku dhacay wa tacliiqa daca bishay wataradud inuu isku celceliyo fii qadcihaa salaada inuu ka baxo maka baxdaa misega jidhaa maka baxdaa misega jidhaa kaba baxyayba kumau jiro markaama ku dhacay marka maxaa lahaa niyo go-an baa rabaa salaada salaadheeda ayaan tukanayaa faslun aladii yalzamu fiihi niyat limaamati imaamnimo niyadeed meesha ay waajibaysaay arbacun waa afar afar meelood imaamku inuu imaam yahay oo uu dad tujinayo in uu niyeysto ayaa laiskalaba marka waa indhacay soo maa afar meelood aan soo wadno imaamku inuu niyeysto inuu imaam yahay oo uu dad tujinayo yaa ayaa la iska doonayaa alladii midka yalzamu ay waajibka tahay fiihi kaa dhexdiisa niyatul imaamati imaamnimo niyadeed in lala yimaado arbacun waa afar yacni afar meelood maxaa waajiba imaamku hadduu tujinayo inuu niyeysto inuu ha yahay inuu imaami yahay kow aljumucatu salaadii jimcada salaada jimcada waa inuu niyeystaa inuu jamaaco tukanayo oo imaam u yahay jamaaco ah, labo waalmucaadatu iyo salaadii la soo celinayey marka mucaada waxaa la yidhaahdaa salaad uu hore u tukaday oo waajib ahayd oo ka ansaxday yaah inuu mar labaa soo celiyo wakhtigii dhexdiis salaad waajib ahayd oo uu tukaday oo shuruuddeedu buuxiyey oo ka ansaxday inuu mar labaad hee soo celiyo wakhtigii dhexdiisii tusaale ahaan qofkani wuxuu sameeyey salaadii duhur buu jamaaco ku tukaday soo maahayn wuu tukaday wakhtigii duurka oo lagu jiro laftigeedii ayuu qolo kaloo aan tukan buu arkay wuula galay waa wakhtigii lixdiisii salaad waxay tukanayaan salaad duhur bay tukanayaan tii buula galay haddana marka ninkaasi muxuu soo celiyey salaadii duhurka ahayd oo hore u tukaday oo waajib ku ahayd oo ka ansaxday ayuu kuwa kaloo tukanaya waa arkay waqtigii laftigiis waqtigii aan bixin dee tukanaya muxuu sameeye icaada ku sameeyey salaadaas wax loo yaqaana marka icaada mucaada la dhaha mucaada salaaddii la celiyey marka salaad jabta maahe waa salaad hee tii horaa ansaxday caadi buu tukaday shuruuddeedii waa la buuxiyey arkaanteedii buu u buuxiyey kadib saxaabadii rasuulka qaar baa intay nebiga la tukadaan sal alla aley wasalam markay fogaadaan oo xaafadahooda ku laabtaan tujinta kuwii xagga jooga tujinayey taasoo kale wey marka waa fahamteen soo maa mucaaddaa la taa marka labaaduu rabo inuu tukado mar labaad waxaa waajib ah inuu jamaaca ku dhex tukado hadduu asagu imaam u noqonaya inuu imaam jamaaca inuu yahay inuu niyeysto haddii kalena hee uu jamaaco inuu wala tukanayo uu niyeysto laakiin macnuhu waxa weeye isaga iskii waa inuusan u soo celin salaadii salaaddi waxaa lala soo celinayaa kow dhowr arrimood marka la helo kow maca hayrin cidkaa markuu la tukanayo kow soomahayn fil waqtigii laftigiisana hee la tukanayo cid kaloo la tukanayaa oo cusub oo aan hore u tukan wuu arkay wuu la xidhay waqtigii salaada dhexdeedina waa lagu jiraa markaasoo kale waxaa leenaha salaadda waxa lu yaqaana mucaada shardigeedu waxa weeye waa in jamaaca hee la tukado ama aduu imaam u noqo imaamnimo niyeeso inaad jamaaca imaam u tahay amase hee amase hee ama aduu ma garanaysaa ma'muum inaad tahay oo lagu tujinayo inaad niyeysataa wakaa waaya walmanduuratu jamaacatan tii jamaacada jamaaca ahaanta loo niyeestay inay jamaac in jamaaca lagu tukado baa loo niyeestay wuxuu salaada ciidda ee loo niyeesta maaha loo nadiray waxaan ku nadiray oo ilaahay ballan kula galay oo ku nadiray salaada ciidda inaan ku tukado jamaaco fahamsoomayn taasoo kale marka waxaa la yidhahdaa almanduuratu jamaacatan tii jamaaca in lagu tukado nadarka loo galo nadar waxa weeye in ilaahay ballan aad la geshid taasna waxaa lagaa rabaa inaad jamaaca ku tukatid kuma tukan kartid hee kuma tukan kartid keligaa keliya ma tukan kadhid iyo walmutaqadimatu tii loo soo hormariyey filmadari roobka dartiis tii roobka dartii loo soo hormariyeyna maxaan leenahay ayadana waxaa shardi u ah in jamaaca lagu tukanayo oo xagga maxaa ku baxay haddii roobkii maqribkii uu bilaabmay aduu ku jira salaadii kadib oo adoo xaafaddaada iska jooga maqribkii tukatay ma dhahaysaa cishaana iisoo hormariya dhihi maxaa yeelay adoo xaafadaadaba ku tukanaysaaba dhib kuma hayso cidda loo ogol yahay salaadii magaranaysaa cishaha ahay tusaale ahaan oo roobku da-ayay inay maqribka u soo rarto waa ciddii jamaacahee ku tukanaysa oo hodhow dhib ku qabaysa hadday laabato roobkii inuu magaranaysaa ku dhibaatooto ka baqaysa marka masaajidkii joogtaa maqribkii tukadeen cishihiibay ku dabadarayaan jamaaca shardi marka marka afartan salaadood jumacadii iyo mucaadadii iyo tii la nadray jamaaca loo nadray mutaqadimadii afartaas waxay ka siman yihiin laa tasixu furaadaa kelikeli ku ansixi laa tasixu hee furaadaa in kelikeli loo tukado inuu ninkan iska dhaho maanta jimcadii baa iga tagtay haa jimcaan tukanaya laba haboo laba ragcadood jimcaha ma soconayso maxaa yeele jimcada maxaa shardi u ah jamaaco salaaddii waajibkeeda aad tukatay haddaad inaad soo celisid maxaa shardi u ah cid aan hore u tukan inaa hee la tukato oo jamaaca kula tukato warkaabaa ku dhacay soomaan marka taa dambe aad soo celisay farad salaadda iska baniysa haddaa rabtide tii horaa salaaddii gudaysa tii horaa maxay gudaysaa tusaale ahaan duhurkii haddaad tukatay oo qolo kaloo tukanaysa aad aragtay oo aad la tukatay taa dambe sunna kuu noqonaysa duhurkaagii meeya caadigaha ah. tii horaa tukata weye warkaabaa ku dhacay soomaan taa dambe aad joogtay maxay noqonaysaa salaadii duhurka inaad tukanaysa haddaad niyeyse maxay noqonaysaa oo keliya sunna ayay ku noqonaysaa tii horaa faradnimadii kuu buuxinaysa faslu shuruud lqudwati axad cashara shuruudaha xirashada warkaa qof ku xiranaysid salaada qof markaa salaad ku xiranaysid shuruudaha la iska rabo koy waay adigii baa masaajidka soo galay qofkaa markaa ku xiranaysid oo maamum aa ah u noqonaysid koo iyo toban rabaa warkaa ma ku dhacay yaah kow allaa yaclamo inuusan ogeyn butlaana salaati imaamihi imaamkiisa uu ku taba xiranayo salaadiisu inay ka bursantay inuusan ogeyn hadduu saaxiibka u jeeday isagoo gabara is soo salaameen ama gabar isku dhaceen oo istaabteen salaaddii maxaa ku dhacay yaah salaaddii waa ka shad soomaayeen kii saaxiibkiiso saas hawsha kusoo dhacday baa muxuu galay imaamkii galay maxaa ogta adugu inaa ka jabtay ha ku xiran ah, hadaadan ogeyn ha baarbaaran takanlama baarbaarto laakiinse waa inaa ogt waa in hee aadan ogeyn salaaduna ka jaban tahay wafahant soomaayan kaa ogeyd oo si caadiya ah ogeydna salaadu ka jaban tahay ku xiran mayse ayib allah yaclam inaysan ogeyn butlaana salaati imaamihi bixadain xadad iyo magaranaysa haweesada inaa ka jabtay ama waxyaaba qubayskuajibiyo ku yimaadeen aw hayrihi maxaa laga wadaa ama waxaan xadad ahayn yani najaasaa ku dhacday najaasaa ku taalla oo kaleeto dadkaysan u jeedin wixlaalmaa wa anlaa yactaqida waa inuusan aaminsanayn wujuuba qadaaiha wujuuba qadaa'ihaa soo celinta salaada uu soo celiyo inay waajib ku tahay imaamka caleyhi korkiisa wa an laa yactiqida inuusan aaminsanayn adiga laga hadlay markaa soo gashay imaankii waa inaadan aaminsanayn wujuuba qadaa'iha qadaai salaati salaadii soo celinteeda caley imaanka lagu leeyahay waa kii haddaan sooyin oo kale muxuu boorboor muxuu ku gebagabaystay meel biy magaranaysaa magaalo ah kiioo saasa imaam galay maxaa ogtaa adugu in salaaduu soo celinaya mar walba kaasoo kale marka mar baad awti inuu salaaddu soo celin doono hee haku ha ku xiran waa inuusan ahayn qofka ku xiran salaada ma'muun mid asaga la tujinayaba mid la tujinaya ahayn mid asagoo imaamsii ku sixirtay ha ku sixiran adigu imaam yuusuf imaamkuma noqon karo maxaa yeele asagaaba la hogaaminayaaba walaa ummiyan ummi waa inuusan ahayn ummi maxaa laga wadaa waa in faatixada maaha ummi qur-aankii hore inuusan aqoon faatixadii buu macnihii tirayaa faatixadii buu hee xuruuf ka jarayaa ama xuruuf hee ku daraya macnihii xumeynaysa ummi macnuhu waa sidaas ummikaasaa laga wadaa ummi waynuusan ahayn wa an laa yataqadama waa inuusan ka horaynin calaa imaamihi imaamkiisa fi lmowqifi istaaggii qofkaa ku xiranaysa waa inaadan ka horayn warkaa ma ku dhacay yaah waa inaad ka dambaysaa ama la siman tahay maxaa wacan inaad ka dambaysaa wacan warkama fahamti wa an yaclamu waa inuu og yahay intiqaalaati imaamihi imaamkiisa gudgudbidda oo salaada u gudgudbayo u kala gurguray inuu la socon karaa markuu rukuucayo markuu sujuudayo markuu ka soo kacayo waa inaan la socon karnaa qof aanan laba socon karinba yaah maba ku xidhan kartid kuma xidhan kartid wa an yaclam waa inuu og yahay intiqaalaat imaamihi imaamkiisa guurguuridii salaada intiqaal waxa weeye salaadaas uu kala guurguurayo markuu rukuucda ku jiro markuu sujuud waa inaan la socon karnaa qof la soco waa inaad dadaan la socon karin kuma xidhan karna qofkaas waayah wa an yajtamica imaamka iyo ma'muumku waa inay isugu yimaadaan fii masjidin masaajid dhexdiis waxaad mesha hadday masaajid tahay in masaajid ku wada jiraan aw amase hadday masaajid ahayn imaamka iyo ma'muumka waa ina u dhexaysaa meesha ay ugu badan tahay alaai miati diraacin taqriiban alaamiat diraacin taqriiban saddex boqol oo dhudhun waa ina u dhexaysaa qofka ku xidhan karto yan saddex boqol oo dhun waa boqol iyo labaatan mitir saddex boqol oo dhun labadii dhunba waa hal mitir waa fahamta soomaaha dhudhunka waa intaas intaa in la ku daro waa hal mitir soo maaha dhun marka laisku daro waa hal mitir laba uqaya marka saddex boqol boqol iyo boqol iyo intana waantaa boqol iyo konton boqol iyo konton waa mitir wey boqol iyo konton mitir waa inay idin dhexaysa imaamka ka badan hadday idin kuma xidhin karti macnu waa fahamta soomaha yani imaamka iyo xaggaa ku jira boqoliyo kontonka mitir hadday sababku badan yihiin nimanka laga soo bilaayo mayo safka kuwixiyaa laga bilaabaya fahant somaa yah haddii ciyaanka xayaan ku jiro masaajidku weyn yahay ilaa iyo masaajidka xaaja cali haddii intaa masjid laga dhigo tusaale ahaan adiga iyo imaanka intadin dhexeenaysa waa bedantaa soomaan marka xisaab loo xisaabin mayo maxaana xisaabinaya boqol iyo kontonkan saddex boqol maxaa laga xisaabinayaa adigan iyo safka kaa horeeya waa xisaabsanaysaa safkan muxuu xisaabsanayaa kan ka horeeya tiradan la sheegayana waxa weye haddii adiga iyo imaamkahay meel wax idin dhexeeya jirinba oo adiga imaamka aad tihiin intaas baa u dhexeyn ka dha intaa in ka badan haddaa kasii durugsan tahay uma xiran karti weeye bishardigu muxuu yahay waa inaa masaajid uusan ahayn ku dhacay soomaa an yatawaafaqa waa inay isku mid yihiin nadmu salaatayhimaa salaadooda taxeeda waa inay isku mid yihiin waa inaad salaad tukanaysaa nin janaasa tukanaya adoo duur tukanaya ma ku xiranaysa waa maya salaad waa isleedahay is leedahay warkaa ma ku dhacay salaadu hee waa ina yukhaalifahu waa inuusan ku khilaafin fii sunnatin sunna faaxishati mukhaalafati in lagu khilaafayo ee aada u xun tahay imaamkiibaa sujuudi si uu ugu jiray atixiyaadkii koowaad markii uu fadhiisan lahaa horuuba isaga dhaqaaqayba atixiyaadka maxaan nidhi bacdi baa la dhahaa bacdi haddaad maqashid waa sunne laga rabo sujuudi sahwi bacdi haddaad maqashid waa fahan soomahayn marka bacdi haddaad maqashid maxaa weye waa sunne sujuud sahwi laga rabo hay-ana maxaa weeye sunne aan sujuudi sahwi laga rabin hadda maxaa u qaybina salaadii ismaaciil haye xasaad u qaybina arkaan abcaad iyo hay-aad abcaad iyo hay-aad labada waa sunne lakin waxay kula duwan yihiin midna waa sunne sujuud sahwi layska rabo midna sunne aan layska rabin sujuud sahwi warkaa ma ku dhacay hadda shiikhu muxuu yihi markaa wa anlaa yukhaalifahu waa inuusan ku khilaafin fii sunnatin sunne faaxishati lmukhaalafa in lagu khilaafo imaamka ay hadduu kama uga kaco islaadu ka jabi mayso waa ama kama buu uga kacay taagan buu arka asagoo dhihi maya taxiyaadkan soo boobsiinayaa taxiyaatun ubaaraka soo boobsi maxaa yeelay imaamkii buu khilaafay muxuu khilaafay sunno faaxishay yacni shay in lagu khilaafay ay fool xun tahay imaamka raaca ha ka harin haddii ka hadhid khatar baa ku suganta wa an yutaabicahu waa inuu daba socdaa imaamka oo inuusan ka harin imaamkiisi inuusan ka horeyn waa inuu daba socdaa faslun intaan kitaabuljanaais ma geynaa ardayay ya mayo ma geen karno halkaas shuruudu jamci taqdiim baan geenaynaa intaasaan israacinayna ya intaan israacino faslun suwarulqudwati qudwadii baa noo socota qudwada kala go-aysa haddii kale ya qudwadaa noo socota hebel sidee lasugu xiran karaa wadanka hadlayaa yaa isku xiran karaa tasixu way ansaxaysaa fii khamsin shan qolo isku xirashadeedu salaadu way ansaxaysaa wa tabdulu fii arbacin afar qolo isku xiratan ahee salaaddu way ku buraysaa kow qudwatu rajulin lirajulin nin nin inuu salaada ku xidho way ansaxaysaa waa isku xiran karaa kow somasan wa qudwatu mra'atin birajulin islaana inay nin salaada ku xidhato oo ninku inuu imaam noqdo islaantuna ku daba xidhan tahay waa ansax iyaduna oo imaamkii baa yaa imaam ah nin baa imaamo wa qudwatu birajulin nin labeebsho ah ama qof labeebsho ah oo aan la kala garanayn rag iyo dumarkuu yahay yaa inuu ku xidho nin ayadana waa caadi yaa yaa imaam ah ninkiibaa imaam ah yaa yaa maamuu noqday kii labeebshahaa wa qudwatu imra'atin haweenay inay ku xirato bikhunhaa mid hee labeebsha ayaduna way ansaxaysaa yani lebebshii baa salaadi galay qof dumara oo buyuuraa ka dambaysa oo ku xiranaysa okay wy maxaa yeelay kaasi markaa maxaa la xoojinayaa nin inuu yahay wafaan soo maahan mar hadday gobor ku xiranayso maxaa kaloo bannaan wa qudwat imra'atin bimra'a laba haween inay isku xirtaan oo isjiyaan hee way bannaan tahay waa intee xabo wa tabdulu fii arbacin afar meelood salaad waa buris hadday isku xidhaan udwatu rajulu nin inuu ku xidho biimraatin haweeney islaantii baa qur-aanka ka badisoo oo afar iyo tobanka boqolka dusha ka haysa isna faatixadu meel saaray inuu dhaha iga badiya itji salaadii way ku buraysaa fahamsoomaa salaada waxaa salaada faatixada qofka hadduu yaqaan yaa uminnimadii wuu ka baxay saa la socdo waa marka islaan haddii tusanin salaadii ma jiro salaadii ma jiro wa rajulin bikhunha labeebshihii hadduu imaam noqdo nin tujinaya hee ma jidho biqudwati khunhaa biimra'atin haweeney ma garanaysaa inay salaadii gasho oo ma garanaysaa kii labeebshaha uu gadaal istaaga hee maxaa dhici karta inuu nin yahaa dhici kardha soo maaha markaa maxaa soo baxay dee islaan nin tujinaysa waxaan leenaha markaa iidan lama ogola wa qudwati khunha bikhunha laba leebasho inay sujiyaan laba ogola socda ku buraysa maxaa yeelay kaa galay waxaa dhici karta inay dumarnimadu u badan tahay kii dambana inay ragnimadu u badan tahay waxaan waa iska abuur ilaahay subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk